ayaa xajri la yidhaahdaa halkan marka waa markaa almancu min atasaruf almaali wax kamida ah waabaynu soo aragnay halkaynu soo aragnay tafliiskii baabkan ka horreeyey baabkan baabkii ka horreeyey isaga laftiisuba xajri buu ahaa ilan way nagii lahayn xajara calayhi idaa sa'ala alguramaa idan xayiraad baynu ka soo hadlaynay oo tafliiska ahaa imikana baab dhan oo xayiraadii ka hadlayaynu ka hadlayno marka dee munaasabada waad arkaysaayo munaasabadu waxa weeye markii baaburahni iyo baabu tafliis labadaba xayiraad baa ku jirtay oo baaburahniga laftiisu waa waa xajri waa nooc min alxajr maxaa yeele qofkii markuu marhuun yahay inuu ku tasarufo raqabadiisii sida iib iyo hibe iyo waxa waa loo diidaya oo xayiraad baa ka saara tafliiskuna xayiraad guud baabu ahay oo acyaantii maalka kuwada tacalluqaysa haddaba markii labadaa baaba ay israaceen iyadoo xayiraadi ay ku jirto ay jiraanna xayiraad kale oo aan daynka daynta calaaqa lalahayn labadaasiba dayntay calaaqa lalahaayeen laakiin xayiraad kale oo aan dayn calaaqa lalahayn baa jirta iyadana halkan unbaa munaasabadeedii ay noqotay oo kol haddii xayiraad waxaan laga soo hadlayba ay ahaayeen in markaa xayiraaddii la iswada raaciyo ayay noqotay markaa fuqahadu markay baabu tafliis dhigaan ma kitaabu tafliis baabulxajirina way daba dhigaan haddaba baabulxajir maxaa looga hadlaa ilan waa tan tafliiskii gaar loo saaray xajrigaa laba nooca alxajru lixadi lgayri xajru lixadi gayri lmaxjuuri caleyh qofkan xajriga la saaraya cid aan ahayn iyadoo loo danaynayo tafliiskii xajri baa ku jiray qofkii waa laga xayiraya xoolihiisi inuu kuta ku tasarufo sababtu maxay ahayd yaa loo danaynay uramada dadkan daynta kulaa loo danaynaya raahinkii marhuunkii inuu ku tasarufo raqabadiisi waa loo diiday sababtuna maxay ahayd murtahinkaa la ilaalinay oo loo danaynay haddaba waxaa jira xajrun lixaqi lmaxjuuri caleyh ama lixadi lmaxjuuri caleyh xayiraad ku tacalluqda ama sababteedu ay tahay iyadoo qofkan xayiraadda la saarayo laftiisa loo danaynayo cid kaleo loo danaynaya ma jirta isaga iyaa loo danaynaya haddaba xajriga halkan lagaga hadla baabulxajri baabkan waxaa loo caqidaa almaxjuuru alayhi lixadi nafsihi qofka isaga dar maarata naftiisa iyadoo loo danaynayo xayiraada la saarayo ayaa lagaga hadlaa waana saddex qolo u saddex qolo weeyi waa asabiyu walmajnuunu wsafih waa saddexdaas qofkii yaraa en qaangaarhka ahayd oo xoolihiisii xayiraad laga saarayo qofkii dhimirka wax ka qabay maskaxaanaan fiyoobay oo isagana xoolihiisii xayiraad laga saarayo oo aan ku tasarufi karin iyo safiih safiih maxaa loogala jeedaa qofkii xoolaha daadaadinayay ee aan si fiican u ilaashan karaynin kaasina isagana safiih baa la yidhaahdaa isagana halkana lagaga hadlaa haddaba saddexdaa qolo waa ka ilaahay subxaana wa tacaala ku sheegay ya ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidaynin ilaa ajali musama faktubuuhu waliyaktub baynakum kaatibu bilcadli walaa yaba kaatibun an yaktuba kamaa calamahu llahu falyaktub waliyumlil ladi alayhi lxaqu waliytaqi llaha rabahu walaa yabkas minhu shaya fain kana ladi alayhi lxaqu safiihan aw daciifa aw laa yastaiicu an yumila huwa falyumlil waliyuhu bilcadli wastashhiduu shahidayni min rijaalikum markii laga hadlayay qofkii daynta lagu lahaa ee lahaa intaas iyo intaasaan isku leenahay marka uu qiranayay yaa waxaa la fa in kaana aladii caleyhi alxaq qofka daynta lagu leeyahay haduu yahay safiihan mid safiiha haduu yahay kaga hadlo aw daciifan ama waa daciif muu qaan gaari wuu yaryahay daciifku maaha aggii xooggii ma daciifka haddaad xooggii ku fasirto qof kastoo dhuuban waxaad odhan adigu ma yeedhin karaysa iska joog marka arrintu xaggaa maaha daciifan waxa weeyi waa lisigarihi wuu yar yahayo caqligiisii baan wali buuxsamin aw laa yastaiicu an yumila huwa ama waanu yeerin karin oo caqli maskaxdiisa isku dhex daadata yeerin karo waa iska asaasaqi ama de maaratay waaba waashayba laa yastaiicu an yumila huwa ma yeedhin karo marka saddexduba maxay ubaahan yihin weli bay ubaahan yihiin falyum aw laa yastaic an huwa falyumlil waliyuhu bilcadli weligiisa ayaa markaa yeedhinaya saddexda mid waliba weli buu leeyay marka kuwa awliyada le ee maaragtay awliyada loo sameynayo kuwaasa halkan laga hadlaa waa saddexdaa qolo aayaddaasi way tilmaantay suurat nisaa bilowgeeduna uu tilmaamay walaa tu'tu sufaha amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama warsuquuhum fiiha waksuuhum waquluu lahum qawla macruufa wabtalu lyataama xata idaa balaguu nikax ila aakhiri laaya halkaana waxaa lagaga hadlay safiihii iyo sagiirkii sakiirka laftiisu safiha wuu gelaya sakiirki iyo majnuunku labaduba safiha way soo gelayaan waxaa kaloo laga hadlay walaa taqrabuu maala lyatiimi ila bilati hiya axsanu xataa yabluga ashuddahu aayadahaasoo laysu geegeeyey iyo maaratay aahaar iyo axaadi ayaa baabkani gebigiisuba uu ku qotomaa wuxuu yihi laa yajuuzu tasarufu sabiyi wاlmajnuuni fi maalihi markaa haddaba waa saddex baynu nihi kii yaraa iyo kii waalaa iyo kii safiha ah safihun baad gaaraya usaareysa labada kale waa isku axkaam fi ljumla sabigi iyo saki iyo majnuunkii waynu israacinayna hadaba labadaasi axkaamtoodii baa lagugu bilaabay waxaa lagu yihi laa yajuuzu ma ansaxayo tasarufu sabiyi sabigii inuu ku tasarufo iyo walmajnuuni kii markaa waalaa fii maalihimaa maalkoodii kuma tasarufi karaan hadduu xoolo leeyahay mana iibin karo wax ma iibsan karo sidoo kale ma hibayn karo ma sadaqaysan karo kun shilin xataa hadduu maarata kun shilin oo kamida ah lacagtiis qofka aan qaangaarka ahayn ma sadaqaysan karayo wax alla wuxuu markaa ku tasarufi karaa maalkiisi oo dhan ma jiro maxaa yeele ilahay muxuu leeyahay walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama sufahada sikaartii baa soo gelay qofkii aan qaangaarka ahayn saa daraadeed waa kaayadii markii dambe wabtalu lyataama imtixaan ka qaada imtixaan baa loo fariisinaya xataa idaa balaguu nikaaxa balaguu nikaaxa waa maxay guurkii bay gaadheen guurkii gaadheen wa waa qaan gaadheen wey way qaan gaadheen weeyaan xataa idaa balaguu nikaax waqti la guursan karo yani qofkii uu qaan gaadhay markay qaan gaadhaan fain aanastum minhum rushdan haddaad markaa arkaan soo jeed iyo maarata toosnaan rushdiga waynu arki doona sheekha inoo sharaxi doone rushdi haddaad ku aragtaan he fadfacuu ilayhim amwaalahum markaa xoolahooda u dhiib marka inta ka hor waa laga haynayaa loomaba dhiibayaba waa laga haynayaa xoolihiis markaa waa laga haynayaa marki ayadii ay tilmaantay waxaa meesha ka soo baxaysa inaanu ninkani xoolihiisa kuwa tasarufi karin majnuunkiina de waa safiiho waa saas oo kale isaguna walaa tutu sufahaada wuu soo gelaya fii maalihima markaa labadani maalkooda kuma tasarufi karaan wa fii maalihimaa xoolahooda waxaa ku tasarufaya alweliyu dee weligii falyumlil waliyuhu wata halkaa lagu sheegay weligiisi ha yeedhiya baa layihi halkanna walaa tu'tu sufahaa yaa lala hadlaya dee dadkii awliyadii baa lala hadlaya wbtalulyataama xataa ida fadfacuu ilay markaa cid kala haysay de waxaana loo dhiibaya cid baa u haysay markaa ciddan haynaysaa waa ayo waa weligoodii weeyi walaa taqrabuu maala lyatiimi ilaa bilatii hiya axsan ha ugu dhawaanina wixii ugu fiicnaa mooyaane marka ta ugu fiican in loo sameynaya meesha ka cad oo markaa cid ay xoolihii haynayso haddaba waa ayo sabigii iyo majnuunkii waa isku axkaam baynu nidhi weligoodu waa ayo isku weli wahuwa weligoodu alaab waa aabbaha aabbihii ayaa ah waliyu tifli ilmaha maalkiisa oo dhan waxaa ka mas-uula aabihii marka hadda ilmihii yaraa lacag buu yeelan karaa soo ma waxbaa loo loo hibeyn karaa waxbaa loo dardaarmi karaa hooyadii baaba dhiman karta oo markaasuu lacag badan ka dhaxli karaa oo dhaxalkii da ilmaha yar u dhaxlayaa soo ma dhaxalkii marka yaa uhaynaya aabihiibaa uhaynaya alabu aabbihii weeyaano aabbihii ayaa wuxuu noqonayaa markaa weliyu ifli wa hada bilijmac in aabuhu weliyu maali ifli walmajnuun yahay waa la lagu ijmaacsan yahay o iyadoo wax murana ama khilaafihiiba kuma jiro waaya uma ljaddu aabbihii haddaanu jirin aanu noolayn ama aanu de qof mas-uuliyad qaadi kara aha inuu kayru mas-uul yahay awowgiibaa markaa meesha soo gelaya oo awowgii aabbo ayaa markaa isaguna weliyulmaal noqonaya labada midnaba haddaanu jirin ama labaduba ay kayru mas-uul yihiin marka hadday kayru mas-uul labadoodiba hadday yihiin wasimeef iman maaye waa markii labadoodiiba dhinteen ama koodii mas-uulka ahaa uu dhintay uma alwasiyu baa markaa imanaya halkaa wii ka dambe daban khilaaf jadka wixii ku xiga khilaaf baa ku jira waad arki doontaa uma alwasiyu wasiyu aakhirihimaa mawtan wey koodii damba dhintay aabaha iyo awowga wasigiisi kii uu dardaarmay ee uu yihi caruurtaa yar yar waxaa iiga mas-uulay hebel uu sii dardaarmay ayaa wasi la yidhaahdaa kaasaa markaa awowgii kusoo xigay markaa wasigii aabbuhu awowgii oo nool oo mas-uuliyad qaadi kara haddii uu dareemo inuu geeriyoonayo hebel baanu dardaarmay caruurtayda iga mas-uulaada waxba kama soconayaan ma jirayso waayo awowgeed ba awowgood ba jooga awowgoodna waa qof mas uuliyaddii qaadi kara qof kanaan u dardaarmaya ma soconayso sharcan buu qofkani mas-uuliyad mas-uulkooda yahay awowgani markaa cid kale uma dardaarmi karti haddaan awogood jirin baa dardaarmi ama de aabahood aanu jirin awogii uu dambeeyey uma alxaakim wasina haddaanu jirin aabihii wuu dhintay ilmahan yar awowgiina wuu dhintay waxbana may dardaarmin cid ay u dardaarmeen ma jirto ama kia u dardaarmeenna wuu dhintay dawladdiiba markaa ka mas-uula dawladdiibaa ka masuula uula mhm. meeshaa markaa maaa kugu soo baxay uma alxaakim aw aminu ama de qofkii maaragtay xaakimka u diray amiinka la sheegaya dee maxkamadii ilan dadkii oo dhan iyado kooda maaragtay qof qof ugama warhaynayse qof bay usamaynaysaa mas-uula sida walaalkii oo kale adeerkii oo kale ina oo kale hooyadii oo kale ila aakhirihi oo amiinkani waa qofkaa maxkamaddu ay soo magacaawday rag iyo dumar u noqon karaa a meesha kugu soo maray marka cid kaloo mas-uuli meeshan ma jirto khilaafka hooyadiibu ku jiraa waqiila waxaa la yihi tatasarafu lummu mayane hooyadii tasaruf bay yeelanaysaayo mas-uuliyaddii way qaadi karta way qaadaysaa bacda aljaddi awogayada kusoo xigta baa layidhi qiilkaasi abu saciid alistakri weeyaane wuxuu leeyahay aabbaha awowgaa ku xiga awowgana hooyadaa ku xigta hooyada dabadeed buu wasigii markaa imanaya wasigana waxaa kusii xiga xaakimkii iyo amiinkiisii marka waxaa la yidhi markaa ka eegayaa dee hooyadii iyada lafteedu dee waxa wey waxay leedahay naxariis badan waana labadii waalid mid kamida mar hadday labadii waalid mid ka mida tahay mas-uul ha ka noqoto xoolihii oo markaa mas-uul way ka noqon kartaa buu leeyay laakin waxaa la yihi maya sidii nikaaxba aanay mas-uul uga noqonayn oo aanay gabdhihii u guurinaynin ayaanay wilaayatulmaalna shaqo ugu lahayn oo mas-uuliyaddii maalkana iyadu shaqo ku yeelan mayse xanaanadii iyo barbaarintii iyo xadaanadii ayay iyadu xaq ku leedahay halkaa ingu noogu iman doonta halkaa maxaa kaaga soo baxay marka aqaaribtii qaraabadii kale oo dhami wax aliyaal wax mas-uuliya kuma jiro odaygii asaasiqay inamadiisu xoolihiisa mayaga ka mas-uula maywi kolka odaygii asaasiqo inamaduni xoolaha iyagun maarata ka ugu weynuun waar adigu ina wado aynu isla wada wadna uno sida da maaratay inta badan lagu shaqeeyo waxba kama jiraan odagaasaa saqay isku dhex daatay ganacsigiisii iyo tijaaradiisii iyo hawlihiisii dee waxaa ka masuula dawladdii haddaan cid kale maarata aabihii iyo jadkii midna haddaanu jirin isagii oo de duqa aduu duq yahay aabihii awgitoona ma jiraan wasina ma jirayo dawladdii markaa waa markaa inan kan ugu weyni intuu maxkamadii taga ama inamadii intay maxkamadii tagaan ay yidhahdaan wakaa aabahaya xaalkiisii waa sida inaad noo magacawdaan doonaan amiinulxaakim aada hebel noogu magacawdaan deetana maxkamadii ay markaa usoo sharciyayso usoo magacawdo markaasu muxuu noqonayaa mas-uul buu ka noqonaya markaa xoolihii aabi laakin imika kolba kii gacanta ku hayo ba kolba maaratay iyun baa iska wadwato oo iska maamusho oo alexaasa qaar baa ilaso hadlaya hooyaday iska duqaho aan waxba kala garanayn oo xaaladeedu iska liidato oo intaa dhaxal u heshay miyaanu iska qaybsanaa mise waa loo haynaya miyaanu iska qaybsanaa bay mareysaa iyadii waxba adduun iyo iyo aakhirata hore war uma hayso markaa dhaxal badanna way heshay kontomeeye kun marka ma iska qaybsanaa waxaas ma shaqeynayaan iska ilaali inanka yara agoonka walaalkii xoolihiisa uma haynayo dawladda usoo magacooda u garata mooyaan ilan inta badan xoolaha agoonta yacma kuwan ka agla dhow walaalihii adeeradii ilma adeeradii kuwaas dhameeya xoolaha agoonkan yar ila kuwa kale fogfog mama soo gaarayaan marka waa in maxkamaddu intay eegto qofkii inuu qof mas-uuliyadda soo bixi kara yahay ay markaa isagii u sharciyeyso hooyadii oo kale waa kan muctamadku aan mas-uuliyaddii siinayn mas-uuliyaddii maalka marka maxaa la rabaa inay maxkamaddii tagto oo ay ka soo qorato kasoo sharciyeysato dii doonaysa in xoolihii ay maarata ilmihii ugu tasarufto oo waxaa adu lasoo reebay waxyaalaha yaree nafaqada iyo dabiilka yaree maaratay ay caruurta maalintii u karinaysa iyo taas taasi mushkilad malaba laakiin xoolahoodii lagu ganacsanayay ee la rogrogayay taa iyadu shaqa kuma laha waayahay halkaa haddaynu hadaba ku garanay weligii waxaynu u baahanay inaynu garanno qaabku u tasarufayaa weligu ama aabba ha noqdo ama awow ha noqdo ama wasi ha noqdo ama xaakimkii iyo amiinkiisii ha noqdo qaabkee la rabaa inuu utasarufo ko walaa yajuuzu uma banaana liman yeli maalahumaa qofkan xoolahooda mas-uulka kaa ah, an yabiica lahumaa shay-an wax ay leeyihiin inuu ka iibiyo min nafsihi naftiisa inuu ka iibiyo qofkii mas-uulka ka ah ilmahan yar ama dabcan tasarufaadka halkan inu ku sheegi doonaa waa waa weli waa awliyadii o dhan wey ama weliyu sagiir ha noqdo weliyu ifli ama weliyulmajnuun ha noqdo ama weliyusafi ha noqdo waa isku wada mid halkan aynu maarata ka sheekeynayno haddaba uma banaana an yabiica lahumaa shaya min shay-an wax iyagu ay leeyihiin inuu ka iibiyo min nafsihi naftiisa marka allahumaada shay-antaynu nactigeedii soo taqadumay xaal isu bedelay ka dhigaynaa si kuwa dambana aynu u waafajino qaab kaloo loo fasiri karaa way jirtaayo an yabiica allahuma inuu iyagii u gado shay-an shay inuu u gado min nafsi isagu iska gado iyada lafteedu waa caadi laakin kuwa soo socda ayaan macnahaasi cibaaradu aanay inoogu fariisanayn marka wax ay leeyihiin naftiisa kama gadi karo wax isagu uleeyahayna iyagii kama gadi karo waa saas maxaa yeelay dee waa la tuhmaysanaya xaqiiqatulbaycna meeshii ma taallo de xaqiqatulbayc waxay ubaahdana iijaab iyo qabuul laba daraf kasoo kala fulaya meeshii ma yaallo wixii dhinac kalena tuhmaa jirto oo de qofkani inuu markaa de danaysanayo illa waxaa la doonaya ilmaha inuu daneeyo kolkaad adigii wixii ka iibsanayso ilan adiguna marka iibsanaysa waa danaysataa saw maha marka imika miyaa danaysanaysaa dantii naftaadaad eegi mise dantii ilmaha yar baad eegi tacaarudulmasaalix waxaana imika yidhahdaan qolyahan mucaasiriinta iyo ama siyaasiyiintu tadaar tacaarud lmasaalix fuqahaduna ay odhan jireen tanaafi algaradayn tanaafi algaradayn bay odhan jireen fuqahadu ujeedooyinkii baa iska hor imanaya wey maarata munaafaad oo maarata isburinaya taasaa meeshii taal waxaa la yihi ila alaba waljadda ila alabi waljaddi in la yidhaahdo iyo ila alaba waljadda laakin daarilmanhaj waxaan ku arkay ila alabu markaa de malaha yabiicada faacilkeeda ay dooneen inay itbaaciyaan aabbaha iyo awowga mooyaane iyagu waxay xaq leeyihiin wax ay lahaayeen inay ilmaha yar ka iibiyaan wax ilmaha yar leeyahay inay naftooda ka iibiyaan aabihi iyo awowgu aabbuhu waa bilijmaac awowgana shaaficiyadu way raacisayo had iyo jeer awowgu dee aabaha unbuu la axkaam yahay marka haddaba aabbihii ilmihiisi yaraa wax uu leeyahay wuu iibsan karaa marka isaguba wuxuu odhanayaa alaabtan ilmahaygu u lahaa naftaydaan u iibiyey intaasaanan ka siistay isagana baycaa waanu aqbalay khalaas markaa lacagti buu yeelanaya u xoolihiisa ugu darayaa alaabtiina isagaa qaadan hadduu isagu wax ka iibinayan alaabtan inankaygaan u iibiyey intaasaanan ka siiyey baycaana waanu aqbalay saas saasuu markaa uu kula wareegaya aabbaha markaa waa lagu ijmaacsan yahayo dee wuu u baahanaya inuu ilmihiisii wax ka iibiya wax ka iibsado wuu u baahan karaa qaab la sameeyo kalena ma jirto marka daruuri bay noqotay ama dadka kale waxaa leeyahay waxaa laga baqanayaa ilmihi yaraa inay ka danaystaan aamuhu naxariis badan yahay awowguna waa saas oo kale wafuuru shafaqa meeshii taalla ilmahan yaruu ka naxayaa si aanay dadka kale wasiga iyo amiinulxaakimka iyo aanay uga naxayn buu uga naxayaa halka cilladaa waxaa laga soo saaray haddii amiinulxaakimku ay hooyadii noqoto oo ilmaha yar hooyadii xaakimku uu soo magacaabo inay mas-uul ka ahaato dee aabihii hooyadii hooyadiiba lamid noqonaysa uu ilan ufuurashafaqa meeshayadana taale oo maaragtay intii naxariistii aabuhu lahaaba iyadiina way leedahay waayo wuxuu yihi walaa yabiicu lahuma shaya biduni hamani lmili walaa yabiicu lahumaa labadoodani uma iibinayo shay ay leeyihiin ma iibinayo weeyi shay ay leeyihiin waa sidaynu doonn inanu tiyaranina allahumada shayan nactigeedo soo taqadumay oo xaal isu bedelay baynu ka dhigayna walaa yabiicu shay-an wax iibin maayo lahumaa iyagu ay leeyihiin biduuni hamani lmithli lacagtii qiimihii uu joogay wax ka hoosey kuma iibin karo wax iyagu ay leeyihiin markii uu iibinayo gadayo qiimihii uu joogay wax ka hooseeya lagu gadi maayo hadduu ku gadana ma ansaxayo wy marka qofkani ama aaba ha noqdo ama awow ha noqdo ama amiinulxaakim ama wasi ha noqdo uma banaana xaq uma laha inuu markaa dhiskawn intuu iska sameeyo oo yaalidu intaa iskaga qaata qole uu ku yidhaahdo ma soconaysa arrintaasi saamaxaad waxa la yidhaha meeshan ma jirto kolka maarata xoolihii ilmaha la joogo walaa taqrabu maala alyatiimi ilaa bilati hiya axsan bilati hiya axsan sida ugu wanaagsan fi limaslaxati طifl marka isaga dantiisu ma dhiskowkay ku jirtaa dhiskowka de isaga waxba uguma jiraan khasaara ugu jira markaa ma yeelis hadaba haddaynu imika odhan lahay walaa yabiica lahumaa iyaga yaanu usoo iibinin shay-an shay yaanu usoo iibinin biduuni thamani lmithli dataa sax ma noqonayso markaad iyaga wax usoo iibinayso haddaad qiimo jaban oo thamanmithii ka hooseeyo ku aragto waaba sida la doonaye in wax weynina usoo galo lacag yarina ka baxdo markaa saas daraaddeed baynu la humaada aynaan ugu tacalujinaynin yabiica ee aynu shay-an uga dhigaynaa walaa yabiicu shay lahuma wax iyagu ay leeyihiin lama iiminayo lama gadayo biduuni thamani lmithli laguma gadayo waay walaa yahabu lahumaa maalan walaa yahabu ma hibaynayo maalan xoolo oo lahuma iyagu ay leeyihiin weey halkan iyaga waxba ma siinaya maaha iyaga in wax la siiyo de waa ogol yahay muxuu ahaay waa loo soo aqbalaya aabihiina waa musiin karaa awoogiina waa saas oo kale ta maarata labadii ijaabki qabalkiiba isagaa maaratay labadiiba guddoomaya waa maxay walaa yahabu lahuma walaa yahaba lahuma maalan walaa yahaba maalan lahuma xoolo ay leeyihiin ma hibaynayo xaq u waajibayna ma saamaxayo ma saamaxayo haddii nabar loo geysto oo nabarkaasi uu markaa qisaas waajibinayo iska taga annaga idinka saamaxnay ilig baa laga riday inankii yaraayo masalan de toban jira oo qaan gaadi baa ilig laga riday iligii ilig haddii lasoo wada rida qisaas baa waajibaysa soo maha inuu yihahdo ordo iska taga ana anaa inankayga iska dawaysanaye ilkaagana gashanaye waxaa xaq uma laha waa inu ihahdo waan waa ilmo yar aniguna go-aankiisa marka marka cafi iyo saamaxaad ma geli karo dee iska suga o qofkana markaa hadda waa maaratay laga warhaynaya ama kafiil iyo waxbaa loo samaynayaa weliba kafiilka laftiisa hadal bay gelaya mafuqaadi waa in la xidho bay leeyihin ila intu qaniqaan gaadhay ilaa intuu qaniqaan gaadhay waa loo xidhayaa oo u xidhnaanaya kolkuu markaa kani qaangaar waa marka ada dunkii ka riday uu yahay qof de qaangaara isaga laftiisu oo orde sabian haduu sabiya laba qisaasay soo arki maysid inta loo xio ayaa markuu qaangaara inta laohan war ninkaasaa ku xidhane diyaad ka goosanaysaa mise lacag baad ka qaadanaysa mise iska saamaxaysa waa kaas waaya haddii xagtiin iyo waxyaala aan qisaas waajibina maal waajibiyo lagu dhiga ka waran markaana iyadana saamaxaad wax la yidhahdaa ma jirto har waxad ledi ninkan xoolahaasa waajiba keena haddii kale adaa ka bixinaya de mushkilad ma ka bixin kartaa adigu haddaad adigu tirahdo war anaa inankayga wixiisa bixinaya iska taga maafi mushkil anagu taa kuu diidi mayno lakin waxaa kuu diidayna inaad iska moodo inaad waxaan iska maamulanayso saa doontaad adiguyo iska daaya inankayga wixiisii anaa maaragtay idinka dhaafay taas iyaduna ma soconayso waa inaad arrintaasa ufahamto wey walaa yukatiba lahumaa cabdan walaa yukaatiba cabdan lahumaa wey adoon ay leeyihiin kitaabo la geli maayo waayo kitaabadu waa nooc tabaruca tabarucna meeshan kama banaana ila addoonkii marka mukaatabada lala gelayo addoonkii waa loo feebar samaynaya oo waa loo markaa tasaahulaya daay lacagtaa iska bixiyo kadibna xor baad noqonaysa xornimadan maxaa muqaabil wax muqaabil uhi ma jiro xaqiiq ahaan waayo xoolahan uu soo shaqaystay laftoodu xoolahaagii un lahay ila addoonku wuxuu soo shaqeeya waxaagi soo ma wuxuu addoonku soo shaqeeyo dhag waa waxaagi markaa xaqiiq ahaan xoolahaagii unbuu kuu keenay wa xoolahaagii noqon lahaa markaas haddana qaab laga dhigay mucaawado oo kaleo muqaabalo oo kalea laga dhigay marka iyadu wa xaqiiq ahaan waa tabaruc wey marka iyadana meeshan ma imanayso walaa an yugarira bimaalihima sidoo kale lama ogola inuu khatar geliyo xoolahooda fi lmusaafarati bihi khatartaasoo xagga safarka ah taqriir yani iqaacuhu fi khatar wey safar makuuf ah meel dagaalla ka socdaan ama mooryaan iyo qutaacu turuq ay jiraan inuu xoolahoodii ku safriyo lama ogola iyadana waddo aan aamin ahayn in xoolahoodii la mariyo lama ogola haddii la safrinayo oo ma safarkii loo baahdo ganacsi wax lamid a waa in meel aamina la mariyo aw yabiicahu nasaaan sidoo kale xaq uma laha inuu xoolihii ku gado dayn xoolihii ay lahaayeen inuu gado oo lacag dayna uu ku gado iyadana lama ogola ilaa lidaruuratin haddii arin daruuri ihi ay timaado mooyaane aw kibtatin ama faa weyn faa-iidada waa maxay wa huwa waxa weeye an yabiica inuu ku iibiyo biakara min thamani lmithli lacagtii waxaan oo kale lagu gadi jiray in ka badan wa ya'khuda alayhi rahnan isagoo rahanna u qaadanayo xoolahooda dayn laguma gadi karo waa inaad meherka xoolihii ilmaha aad gado waa inaad lacagtii naqdi waa inad markaa qaadanaysa lacagta laakiin mid muajala oo bil kadibi laba bilood kadibi sanad kadibi waxaa lama samayn karo laba mid ahaan baa loo samayn karaa daruura inay jirto daruuradu waa maxay waaba laysboobaya marka waxaad ka baqatay xoolahan ilmaha hadii markaa aad u dayso in maaragtay laga boobo waad iibsay hataa lacagtii uqaada lagta lafteda la boobaya markaa waxaad ka iibinaysaa qof lagu kalsoon yahay oo maalqabeena oo hadhow toolo inuu iska bixin kari waayo aan laga baqanayn markaasaad haddana rahanna u qaadaysa haddaanad rahanta lafteeda u baqanayn weyn odayda lafteeda maarata halis aanay gelayn saasaad markaa same waaya wuxuu yihi taasi waa xaggii daruurada aw kibta ibtadu waa maxay waa wax la kabto oo faa'iido weyna waa maxay markaa lacag badan baa lagugu baayacay oo laakiin waxoogaa wakti la yar sugayo bil oo kale la sugayo de waad siinaysa rahanna waad u qabanaysaa waad udhigaysaa waxaaso dhan halkee lagala soo baxaya waxaan o dhan maxaa u daliila intan dambe oo dhan walaa taqrabu maal alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan ayaa marka waxaa la fahmay qof kasta oo qofka mas-uulihii inuu sidaa noqdo mar dad xoola qof kale aad ku tasarufayso bilati yaxsin baa lagaa doonay walaa an yuqrida min maalihi maa shayan waaa kaloo ah, walaa yuqrida min maalihi maa shayan waxaan la ogolayn xoolahoodii wax kamida inuu dayn ku bixiyo qardi qardig waynu soo marnay inuu qof amaahiyo ilaa an yuriida safaran inuu safar doonayo mooyaane oo yakaafu alay ilaa an yuriida safaran yakaafu calayhi fiihi inuu safar damacsan yahay uu xoolihii hadduu qaato u baqanayo in markaa laga dhaco hadduu ka tagana uu ka baqayo in markaa de iyadan xoolihii ay dayacmaan fayakuunu iqraaduhu inuu cid sii daymiyo oo dimadiisa ay ku jirto ayaa awlaa noqonaysa mid ka mudan min iidaacihi inuu ammaano ka dhigo maxaad samaynaysaa kolkaad safrayse safar gelayso xoolihii agoonkana adaa waayahay kolkaasaad safar u baahatay haddaad qaadato xoolihii ood sii qaado dee safarku halistiisu iska leeya khatar baa halkaa soo food saaraysa xoolihii faa-iida iyo danna uguma jirtan safarka waayo haddaad ka tagto laba mid bay noqon inaad cid kale usii dhiibtood mas-uul uga sii dhigto iyo inaad cid sii daymisaba ood wixiiba dayn ku bixiso qardi lacagtiisi inaad qof markaa amaahiso marka waxaa loo qaatay dee in la amaahiyo waayo haddaad qof kusii amaanaysato dee axkaamtii wadiicadaa noqonoo hadday iska gubtaan ama baaba-aan daya isagoon dayicin isagu dhibaata ku dhacdo dee qofkii waxba la weydii maayo agoonkii xoolihiisu saasa ku baaba-aya ila wadiicadu alwa alwadaaci geyr madmuuna laakiin markaad iqraad samayso ood qof amaahiso ama ha ka gubtaan ama ha laga xado dee waa laga doonaya illa waa dayn lagu leeyahay marka laakiin qofkan la dayminaya waa inuu yahay qof lagu kalsoon yahay oo meli oo maalqabeena bangigo kale ad ugu shubaysaa hadda imika bangigii markaad ugu shubto bangigii dee ila waa iqraaday waxaana bangi kushubayna waa iqraad wey kolkaad markaa bangiga ku shubto dee bangigii inta badan waa laga aamin yahay in markaa wixii laga helay akown baad ugu shubaysaa marka wuxuu yihi wain wajabat lahumaa shu wain wajaba lahumaa shufcatu haddii shufca ay u waajibto shufcadu waa qofkii dee dhul uu qof kale lahaa qeyb la iibsaday waa kii xaq lahaa inuu markaa jiito haddaba ilmahan yari dhul uu qeyb ku leeyahay oo qof kale uu leeyahay haddii qofkii kale alaab intiisii uu iibiyo shufcadiibu markaa xaq u yeelanaya waayahay wain wajaba lahumaa shufcatu shufca hadday u waajibto majnuunkii iyo sabigii weeyaan fi lkdi bihaa ibatu oo uqaadida loo qaadayo shufcada in wax loogu qaadana kibto iyo faaida ay ku jirto lam yajuz lahu tarkuhaa uma banaano weligii inuu iska daayo dhulkii inaad isaga u qaado haddii ay faa ugu jirto kuma banaana inaad iska dayso shufcadii marka isaga dantiisu ay ku jirto waa kugu waajib inaad u qaado xuquuqdiisa inaad yeelisa lagaa doonaya walaa taqrabu maal yatim illa bilati hiya axsanu saas wayatakhidu lahuma alcaqaara dhulka ayuu ugadayaa u samaynaya had iya jeer xoolahooda dhul baa la gelinaya tijaarat ljabaan baa la yidhahda tijaarat ljabaan ninka fulaygaa ganacsiga ka baqa ganacsigiisa weeyaan maxaa yeelay inta badan khasaaro male haddaanu xataa faa'iide keenin intiisii ubu taagnaanaya laakiin waxyaalahan kale oo dhan wa qiimo dhacaan marka dadkan yaryar iyo agoomaha iyo ummadda majnuunkan iyo sagiirka samigani waxaa loo sameynayaa caqaar dhul baa loo sameynaya wa haddii dawlad daalina aan laga baqanin baa layidhi oo dee markaa dhibaataynaysa oo ama cashuur ku k kadeedeysa ama qaadanaysaba oo la wareegaysa haddaan laga baqanayn wey wayatakidu lahuma alcaqaara wayabniihi lahuma markaasuu dhulkii haddana weliba udhisaya inuu u dhiso iyaa iyadana la ogol yahay inuu dhisme u iibiyo iyo inuu dhiso labaduba waa waa waxa weya waa la ogol yahay laakin maxaa laga dhisa hadaad udhisayso maxaad ugu dhisaysaa bilaajuri waiini aajurigu de waa iska un baalkan eh, jaajuurka aynu idhaahno lakin taberigii hore inaan qaabka loo soo jiri qaab yarka loo so waa la gubi jiri marka marka la gubo allaban lmaxruuq weeyaan bay leeyihin ama aduub almaxruuq waa labanka ama jaajuurka la gubay wuu ka adag yahay markaa kan kale bay leeyihin kaa markaa la gubay ayaa looga dhisayaa iyo watiini dhoobo de dhoobadii ama ciid maarata oo ciiddiina de waa lagu talbiisaya talbiistii wey nuuradii waxaa looguma sameynaya in nuurad lagu talbiiso waxaa ka fiican ba in ciidda loogu talbiiso markaa dee waa tiin maaha maaha inagu imika nis iyo axbaa wax lagu talbiisa iyo bacaadka taa maaha waa tiin tani waa dhoobo dhoobo caadiya lagu talbiisaya ama tani way soo daadanaysaa haddii muxuu ahaaye riji wax laga dambeysiin waayo laakin dhoobadu dhoobadu saasay umalaasnaanaysa marka iyaga taasaa loo sabaynayaa baa la nuurad iyo waxaa guri markaad udhisayso guri qurux badanoo muxuu ahaaye meelaha qaarkood loo yidhi inoo dahabi dahabiya lagu xiday iyo kala ro maaratay midabka loo sameeyey iyo albaab qurux badan iyo waxaa looma sameynayo maxaa faaiido ugu jirtaa alla wuu ka faidaya ma jirti muxuu ka faaidaya isaga wuxuu ka faidaya la doonaya markaa aajurkan iyo diinkan waxay ku doorteen waanay jaban yihiin bay yidhaahdeen waanay waanay ka maarata ka taya fiican yihin oo marka aajur ka kaa gubani kii aan gubnayn wuu ka taya fiican yahi muddada baaqi ahaana iyaa ka dheer dhoobaduna iyaduna de nuuradii way ka jaban tahay oo ka raqiisan tahay baa lii in lagu talbiiso markaa saasaa la samaynayaaba fuqahada qaarkood markaa waxay idhahdeen qaar fara badan oo waliba mutaahiriintii kamid ah ay doorteen in waar ilmaha sidaasi waxa laga yaabaa in la yihahdo bism gurigii ishuba qaban weyde bal sidii dadku ay u dhistaan in loogu dhiso sidaas culamada qeyb badan ay yidhaahdeen maaratay waxba laisku kalifi maayo bay yihahdeen in markaa duubkaa maxruuqaa iyo iyo iyo dhoobadaasi la isu saare eh, sida dadku u dhistaan ee markaa caadadu ay tahay caadatulbeledka una loogu dhiso iyay yidhaahdeen malaa imika de saasunba xaggii camalka ka macquula baan filay wuxuu yihi walaa yabiicu lcaqaara calayhima dhulkooda la gadi maayo iska ilaalina dhulka maarata caruurta iyo iyo agoonta dhulkooda aad gado waa loo ilaalinaya in dhul loo soo gado mooyaane dhulkooda lama gado waa loo daynaya waayo wuu qaaligaroobaya faaidu hadha u noqonaya ilaa lidaruuratin haddii laga maarmi waayo mooyaane oo waxa la waayey wax lagu biiriyaba cid xataa wax dayminaysana waa la waayey de waxaynu ku qasbanahay dhulkiisii markaa qayb kamida inaynu iibino si aynu ugu nafaqayno aw likibtatin ama faa-iido weyne haddii ay ku jirto bian yabiica faaidadii weyneed waa tanoo waa in uu ku iibiyo biakara min hamani lmithli qiimihii uu joogay wax ka badan biziyaadatin kaiira oo faa-iido weyna wax toban kun joogay inaad koob iyo toban kun ugu iibisa maaha laakiin mee boos toban kun joogay haddaad shan iyo toban ugu hesho dee ugu iibi nisfu lqiima ayaad soo kordhisay soo ma waa faa-iido weyn isla markiibana tu meeshii agteeda ah ugu iibi markaa tobankii kun shantii kalena meel kale ugeli uu faa markaa soo maha markaasoo kale ayaa la sameynayaa halkaa waxaynu markaa kaga baxaynaa tasarufaadkii weliga waxaynu gelaynaa murankii weligii iyo samigii oo qaan gaadhay markay murmaan waad ibaabiisayy kumaan baabiin iyo waxbaad iga lunsatay iyo kaamaan lunsan iyo markay arrintaasi timaado sidee la yeelaya wuxuu yihi in balaga sabiyu kii yar haddaba hadduu qaangaado wadaca uu sheegto anahu bacal caqaara dhulkiisii in la iibiyey min gayri kibtatin walaa daruura iyadoo faa iyo baahi toona jirin in dhulkiisii lagaday buu sheegto maxkamadii un baa gu tegey markaasu yii qaadi dhulkaygi baa la iibiyey wax la faaidooy dan igu ma jirin halai soo celiya dhulkayga ila baci ma ansaxaya haddii aan labadaa midi jirin waayahay markayay ka dhex taagan tahay sagiirkii samigii iyo iyo weligiisii haddaba waa la eegayaayo fain kaana alwaliyu aban aw jadda weligan uu iska laalaadiyey ma aabihii iyo awowgiiba mise waa cid kalaa la kala qaadaya haddii ninkan uu soo dacweeyey aabihii ama awowgii uu yahay falqawlu qawluhuma isagun baa la dhegeysan hooyadiina waa lamid weligaadun baa la dhegeysan weliga ayaa la dhegeysan ilmaha yar wa laga soo qaadi maayo waxaa la leeyahay waalidkaagu dan la-aan xoolahaaga uma iibinayo waayo naxariistiisa iyo kamaalu shafaqihiisa ayaa keenaya inuu adiga kuu danaynayo adiguna inaad maanta tidhaahdo imuu danayneyn edabdaray kuu tahay markaa iyagun baa la dhaarin kolkii la dhaariyana meesha way ka baxayaan nacam ka baxayaan maxkamadda laga soo saaray waay wuxuu yihi wain kaana gayrahuma laakin haddii ciddan weligii aanay waalidkii ahay lam yuqbal warka ay sheeganayaan oo ay leeyihiin dan baa keentay inaanu iibino ama faa badan baa ku jirtay lagama dhegaysanayo ilaa bibayinatin inay markhaati caddayn keenaan mooyaan waa inay soo caddeeyaan in laga maarmi waaye marka maxaad samaynaysaa daba inta aanad iibin diiwaangeli markhaatiya iyo wax u samee wakaa ilmahaayeen anigaa ka mas-uula saasaa jirta cid alle cid waxay daymaynaysaa ma jirto de meel kaleo ka biiriyana ma hayo sidaa u ogaada oo de tan markaa lagula eega arrintii markaa markii markhaatiyadii wixii aad caddaysato kadib aad markaa iibin haddii kale hadhowtoona de way isku karogeysa lam yuqbal markaa la yeeli maayo ilaa bibayinatin in markhaatiya uu keeno mooyaan u soo caddeeyo wixii kalifay in dhulka la iibiyo taasi waa suurad markaa caqaarkoo keliyaba maahe waa bayc oo dhanba shay kastoo uu lahaayo la gaday haduu yidhaahdo iyadoo wax faaida iigu jirin baa la gaday faaidadu waxay igu jirtay in la iidaayo daayo saasaa markaa gartan loo naqaya fain iddaca alweliyu weligu hadduu sheegto annahu anfaqa calayhi maalow inuu xoolihiisi isaga ku nafaqeeyey waayahay falqawlu qawluhu intaa yanu ka boodina qawluhu waa la kolkii uu qaan gaadhay iyuu soo dacweeyo wuxuu yihi xoolahaygi waa la baabiyey ninkan toban kun oo dollar baa laygu dhiiba halkuu geeyey hasha markaasaa lo markaasu yihi de isagun baan ku biilinayay toban sanadood baan hayay sanad walba kun baan gaadhsiinayay oon ma aragtay markaa tobankii kun waa isgoosteen imikana waa kaa qaangaar marka hadduu sidaa yidhaahdo waxa uu sheegtayna ay macquul tahay de sanadkii kun inuu ku biiliyaa wax badan ma ah oo macquul waa suuragala wey bishii boqol wax ka yar baa ku baxay bay noqonaysaa soo ma waa wax markaa macquul noqon kara hadday markaa sidaa ay noqoto waa la un weligii unbaa la dhaarinayaayo markuu dhaartana waa la iska sii daynaya maxay sababtu tahay sababtu waxa weeyaan baa la yidhi de ila biilkii waa wax yawmiya maalin walba waxbuu ku bixinayaa soo ma maalin walba miyuu markhaati u samayn karaya waa kadeed maalin kasta markhaati uma samayn karo marka waxaa la yidhi nafaqadii kol haddii sharcigu isagoo u dhiibay biilina la yidhi khalaas hala dhaariyo ama waalid ha ahaado ama cid kaloo aan waalid ahayn ha ahaado fain iddaca alweliyu weligii hadduu sheegto anahu anfaqa caleyhi maalahu maalkii inuu ku nafaqeeyey falqawlu qawl waanu garana waaya aw talifa in iddaca alweliyu weligii hadduu sheegto anahu talifa ana maalahu talifa wey in maalkiisii uu baaba-ay wuxuu yihi yani maalan dab baa la dhacay oo dabkii bay ku gubteen bul dabkii bay ku gubteen falqawlu qawluhu de waa laga dhegeysanaya waa laga maqlaya waa la dhaarinaya ila waa ami qofkani waa qof la aaminay oo waxaan xoolo amaana abay ku yihiin sidii wadiicaba loo aqbalay yaa loo aqbalay wain iddacaa anahu dafacahu ilayhi lam yuqbal ila bibayinatin wain iddacaa hadduu sheegto anahu dafacahu ilayhi inuu isagoo ku wareejiyey lam yuqbal la yeeli maayo ilaa bibayina markhaatiya keena mooyaane kolkuu qaan gaadhay ayuun buu yihi xoolahayga halaysiiyo aabihiibaa way isqabsadeen aabihiibu ku yihi xoolahaygaan hooyaday ka dhaxlay isii markaasuu isaguna yidhi dawan ku dhiibay aad qaadatay maxkamaduu tagay wuxu odaga lacag xolayaa laga siiyo waaya waa loo yeedhaya aabi haye aawey ninkan xoolihiisa waan ku wareejiyo isagaa baabi'iyey soo cadday baa laleeyay inaad ku wareejisay maxaa yeele ilahay muxuu leeyahay faida dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu alayhim markaad xoolahooda ku wareejinaysaan markhaati u sameeya marka haddaad markhaati samayn weyday dee adigaa gaabi sameeyey way dhici kartaa inaad run sheegayso oo intuu isagu kaa qaado wixii baabi'iyey laakin de adiga qaldan waa inaad markhaatiya usamaysay ahayd haddaad markaa markhaati keeni weydo waa lagaa magdhabay wain ixtaaja alwasiyu an yakula min maali lyatiimi shay-an akalow halkana waxaa laga gelayaa hadii loo baahday in xoolihii la cuno weligii baa wuxuu u baahday inuu isticmaalo xoolihii agoonka wain ixtaaja alwasiyu buu yihi kii wasiga ahaa ee loo dardaarmay haddii uu u baahdo an yakula inuu ka cuno min maalil-yatiimi xoolahan agoonka shay-an wax uu ka cuno akalahu wuu ka cuni oo waa la ogolya wasiga waxaa lamid aabbihii iyo awowgii waxa un meesha ka baxaya xaakimkii oo isagu halkan akligan aynu ka sheekaynayno ma soo gelayo waaya amiinkiisiina waa lamid oo amiinku isagoo halkan uu soo gelay marka haddii haddaba qofkii ile qofkan weligaii xoolahan ka shaqayntoodiibuu ku mashquulsan yahay oo intii uu shaqaysan lahaa waa ka halkan ku mashquulsan haddii aanu hadaba wax kale uu biishado haysan ee uu intan u baahan yahay maxaa markaa uu samaynaya ma ubaahan ku banaantay inu cuno haa way u banaantay inu cuno maxaa yidhi aayaddu maxay tiri waman kaana haniyan falyastacfif qofkii hodan ah ee aan u baahnayni ha ka dhawrsado xoolahooda yan waxba ka cuni waman kaana faqiiran qofkii baahanina falyakul bilmacruuf sida caadadu tahay ha u cuno haddaba intay leeg buu cunayaa aayaddu bilmacruuf bay tiri caadadu intay tahay yani sida fiican macruufka waa sidii fiicnayd fuqahadu waxay yidhaahdeen ilan walaa taqrabu maalatim illa bilati yaxsana meesha way taallaaye waxaa la eegayaa shaqadaad uhaysa iyo lacagtaad u baahan tahay ilan ujuura ahaan oo kale markaa deetana haddii markaa shaqadaad hayso maalan ujuuradeedu ama ujrada laga qaataa bishii saddex boqol oo dollar ay tahay baahidaaduna bishii shan boqol ay tahay maxaad ka qaadanaysa xoolaha miskiinka saddex boqol baa lagaa siinaya labada boqol ee kale de wa maad ku qaadan shaqadan aad ahayso qiimaheedii waa saddex boqol haddii shaqadaada qiimaheedu shan boqol yahay baahidaadiina saddex boqol tahayna dee marka horeba baahidun baad u cunaysa saddexdii boqol baad qaadanaysa markaa marba tii yar yaa lagu siinaya saas wey haddaba markii lagu siiyo magdhow miyaa lagaa rabaa mise lagaama rabo oo hadhow haddii ilaahay xoola ku siiyo ma soo celinaysaa mise ma soo celinaysid laba wejibaa ku jira wuxuu yidhi sheekhu waradda calayhi badel albadala hadhow markuu wax helana bedel buu soo celinayaa wa qiila waxaa kale oo la yidhi mayanee laa yaruddu lbedela waxba soo celin maayo qola waxay tihi waxani waa amaaha oo man kaana faqiira falyakul bilmacruuf yani waxa wey waa qardan wey ha cuno si macruufa ah ha u cuno hana soo celiyo weeyaano waxaani waa dayn ku maqan oo hadhow laga doonaya waa loo baneeyay inuu cunuu daynsado wey ee inuu iska qaato maaha aharkii cumar bay markaa u daliishadeeno cumar bin khaaab ayaa waa kii lahaa inii anzaltu nafsii min maali llaahi bimanzilati al lyatiim markii da madaxda ahaa weeyaan madaxweynaha muslimiinta markuu ahaa wuxuu yihi baytulmaalkii bangigii muslimiinta xoolo miskiin oo kaleaan ka dhigay bu ool xoolo agoon oo kale ayaan ka dhigay buu yihi anna aan mas-uul ka ahay marka qof xoolo agoomeed ka mas-uulah oo kale iyaan iska dhigay buu yihi oo markaa deetna xukunkiisii baan qaatayo in ixtajtu markaan baahdo akhadtu minhu ayaan masaarifta ka qaadanaya maaha mushaar iska soconayo madaxweynuhu toban kun buu leeyahy labaatan kun buu leeyahay maaha sida markaa cumar radi allahu uu sameeyey ee wuxuu yihi markaan baahdo de xaafadii wixii ay maaragtay isdhi ay isdhinto iyaan intii aan u baahday ka qaadanayaa buy fa idaa aysartu markaan adduun kala helo lacag kale ilaahay soo geliyo radatu wixii waan iska celiyaa wixii hore aan u qaatay waan qorayaa waa amaaho hadhow haddana waan iska celinayaa wain istanaytu haddaan marka horeba ubaahnayna istacfaftu waan ka dhawrsoonay marka halka maaa laga qaatay agoonba xoolihii agoonkaoo kalaan ka dhigay bu marka halkaa waxaa laga fahmay xoolihii agoonka markii ilaahay wixii aad isticmaashay wax aad kaga maarato kusoo geliyo inaad intii u celinaysa miskiinka mxua agoonka laakiin muctamadku waa inaan waxba la celinayn waqiila laa yarudu lbedela baa muctamada waana daahirka aayada oo caaisha radia allahu tacaala canha waa tii sidii bukhaariy muslim ay warinayeen waman kaana aniyan falyastafi waman kaana faqiira falyakul bimacruuf unzilat fii waliylyatiimi agoonka qofkii gurigi mas-uulkiisa ahaa ayay aayaddu kusoo degtay yuqiimu alayhi wayuslixu fii maalihi ee xoolihiisa dul joogay oo ka shaqaynayay in kaana faqiiran akala minhu bilmacruuf hadduu baahan yahay wuu iska cunayaa intii markaa dee maarata macruufka ahayd markaa may sheegin wax la soo goorma ayaa laga laga kor qaadayaa xajir xayiraada saddex shardi markii la helo waidaa balaga sabiyu kii yaraa hadduu qaangaaro wacaqala lmajnuunu kii waa la caqliyaysto wa unisa minhuma rushdu toosnaana laga arko oo laga dareemo infaka alxajru canhumaa wuu ka faydmayaa xayiraaddi way ka kor noqonaysa saddexdaa markii la helo qaangaar garaad iyo to maaratay qumanaan iyo toosnaan toosnaantaasi bal waxay noqonayso sheekha inoo sii sharixi doona saddexdaa marka laysla helo xayaraadii in la kor qaado uma baahne toos bay uga kor noqonaysaayo xoolihiisi waa lagu wareejinaya sida ayadduba ay tiri xataa idaa balaguu nikaaxa fain anastu minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum haloo dhibaa l haddaba qaangaarki maxaa lagu qaangaaraa halkana lagaga hadla waxyaalaha lagu qaangaaro waaya maxaa lagu qaangaadhaa fi lulaami haduu inan yahay bilixtilaami in biyihii taraka uu isku arko aw biistikmaali khamsa casharata sanatan ama shan iyo toban sano ay u buuxsamaan aw inbaati shacari lkhashini ama timihii adkaa ee cawrada maaragtay korkeeda kasoo in uu isku arko oo maarata kasoo baxaan fi adhari lqawleyni taa khilaaf baa ku jire labada qawlee ku jira midkooda xooga badan weeyi marka inamadii saddex mid ahaan bay ku qaangaarayaa bu ku yiri ixtiraamku waa biyihii taranka ama manidii qof uu da isku arko marka qofkaasi waa qof qaangaara dee aayado iyo axaadiisba wa tusinayaan maaragtay maarata buluq lxulum baaba la yidhahda lam yabluq lxuluma marka waa ixtiraamkii oo haddii qofkii biyihii ixtiraamku sidiisa waa marka riya lagu arka laakin waxaa loo jeedaa inuu biyihii qofki maarata isku arko haddii markaa biyahaas ay ka imaan qofkaasi qof weyn noqday ayay tusinaysa marka waa qaangaan qodobka labaad waa shan iyo toban jir inuu dhamaystirmo maxaa yeele axaadiistii baa waxaa lagu arkay in nabigu alayhi salaatu wasalaam afar iyo toban jirkiina uu jihaadkii ka celiyey shan iyo toban jirkiina uu sii daayey dabeetana cumar bin abdilcaziiz waa ka yidhi araa haada xaddan bayna asagiiri walkabiir wa ila tahay in waxaasi uu xad u yahay udhaxeeya qofkii yaraa iyo qofkii weynaa markaa shan iyo toban jirkii waa lagu qaangaarayaa inta badanna dee qofku waaba halkay biyuhu kaga yimaadaan qodobka saddexaad imbaatu shacari lkhashin waa timihii caanada la odhanayay ee cawrada markaa ka soo baxayay timahaasi iyaguna hadday qofkii kasoo baxaan hadduu gaal yahay iyo hadduu muslim yahay baa la kala qaaday hadduu gaal yahay waxay inuu qaangaaday baa laga qaadanaya halkaas iyada qawlan waaxida weeyaan maxaa yeelay nabigu alayhi salatu slam qolyihii reer bani qurayda markii la laynayey wixii qaangaadhina waa la dilayey wixii aan qaangaadhinna iyo dumarkana waa la adoonsanay marka dee qaangaadhkoodii maxaa lagu gal kii laga shakiye la weydiiyaa muxuu odhan maan qaangaadhin dee si u badbaado soo marka dee warkoodii wax la dhegeysan kara maaha maxaa markaa la fiirinayey waa la kashfinayo cawradooda la eegayay in timahaasi ay ku yaalaan iyo inka marka hadday timahaasi ku yaalaan ninkaasi nin qaan qaangaaday iyaa laga soo qaadayay haddaba waxaa la yihi timahani iyagu sidooda looguma qaangaaro laakiin waa calaamad tusinaysa in qofkani ixtiraamkii ama maarata waktigii biyaha uu gaadhay oo labada iyaa isla socda baa laleeyay inuu qofkani ama da ku qaangaadho shan intuu kuu buuxsameen ama waktigii ixtiraamka uu gaadhay iyo calaamad u yahay baa layihi gaaladii waa sidaa muslimiintii haddaba iyaga ka warramo laba qowl baa ku sugan qawl leh mar haddii gaaladii d wixii gaalka qaangaar u noqdaa muslimkana wuu u noqdaaye iyagana qaangaar buu u yahay in la yidhaahdo iyo qowlka labaad ee muctamadka ahoo odhanaya may muslimiinta qaangaar uma aha maxaa yeele waxaani calaamad buu ahaa calaamadiina muslimiintii iyo gaaladii way ku kala duwan yihiinoo kii gaalka ahaa waxba ma degdegsanayo waayo haddii uu markuu qaan gaadho jizyadii iyo lacagtii laga qaadayay baa ku waajibaysa marka iyaguma degdegsadaan laakiin kii muslimka ahaa uu degdegsanaya in xoolihiisa hore loogu wareejiyo oo nin qaan gaadhay laga soo qaado ayuu doonayaa inu markaa makiinad iyo wax isticmaalo meeshii markaa xoqxoqoo ay markaa timihii kasoo baxaan iyaa iska dhici karta markaa calaamad saxa muslimiintii ma noqonaysa baa la yidhi wax la cuskan karo ma aha wa buluuquljaariyati inantii iyadoo de maxay ku qaangaadi bimaa dakarnaahu saddexdaa aan soo sheegnay in labadii bay kala mid tahay laba kalena way la dheer tahayo wa bilxaydi dhiiggii caadada iyo walxabali inay ur qaado labadaana way la dheer tahay oo haddii dhiiggii caadada lagu arko de gabadhaas waa gabadh markaa qaan gaadhay oo waxa weeyaan in almar'ata idaa balagat ilmaxiid waa kii xadiidku ahaa markay gaadho maxiidka waktigii markaa la xaydayay markaa maxiidku markaa u yahay qaangaar ayaa xadiidku uu tilmaamaya xabalkuna waa uurkii haday uureysato de in markaa biyakeenkii uu markaa ka horreeyey uurkan iyaa meesha iyadana taalla weeyi halkaasi waa qaangaarhki wuxuu ihi wa inaasu rushdi wa inagii nidhi waa in qofkii toosnaan laga arko toosnaantaynu sheegaynaa waa maxay an yabluqa waa inuu qofkani qaangaaro muslixan isagoo wanaajinaya lidiinti lidiinihi diintiisa oo diin ahaan u wanaagsan wa maalihi maalkiisiina si fiican u dhaqan kara waa in qofkii laba qodob laga hela markaasaa la odhanaya waa qof rashiidahoo toosan diin ahaan waa inuu quman yahayo dembiyadii iyo macaasidii iyo wixii uu iska ilaalinayo iyo muxaramaadka sidoo kale waa inuu yahay qof xoolihii si fiican u dhaqi karaya haddaba xoolaha inuu dhaqi karayo maxaynu ku ogaan xaggii diintii de waynu eegiyo waynu fiirfiirinayo waynu arki siduu maarata habdhaqankiisa laakiin xoolihii inuu hagaajinayo ilan xoolaba weli looma dhiibine maxaa lagu gara wuxuu yidhi walaa yusallamu ilayhi lmaalu xoolihii loo dhiibi maayo xataa yukhtabara ilaa itixaan laga qaado ikhtibaara milihi isagoo kale itixaanka ku munaasiba loo dhigaya ila dadkii iskuulada nooc maahe midbaa reer gana maarata qola ganacsa ganacsiya midbaa beero qodataa midbaa xoola dhaqataa midba waxbu maaragta haddaba mid walba itixaankii ku munaasibkaa xoolahan lagu wareejinayaa ay yihiin ayaa dee itixaankeedii laga qaaday goormaa la itixaamaya laba qowl baa ku sugan imaa qabla albuluuqi intaanu qaangaarin baa la itixaami markuu dhawaado qaangaarhkii aw bacdahu mayana markuu qaangaaro kadib baa la imtixaami labada qowl ba waa layi marka waa laba qowl qawlka markaa muctamadki waa wey waa qabla buluq intaan u uqaangaaro laakiin markaa uu soo dhawaado wey qaangaarkiisi ayaa imtixaankan la marinaya maxaa yeelay waxa markaa qaangaarka ka hor loo imtixaamaya si markuu isagoo qaangaaray aan xoolihiisii loo haysan de qof qaangaaray in xoolihiisii la haysto de waxay noqonaysaa in markaa aayadii la khilaa markaa intaan weli qaangaarin ayaa imtixaankii laga sii qaaday waayah marka qof kasta wixii u munaasibka ahaa baa lagu imtixaami bu yidhi marka hadduu ganacsade xoolahan lagu wareejinaya xoola ganacsi hadday yihiin waxaa la eegayaa bayci iyo shiraagi wax iibsigii iyo wax iibintii iyo inuu markaa si fiican u yaqaano oo dadkii ula gorgortamayo uu iska celinayo uu iska dhicinayo ayaa la eegaya haddii uu xoola dhaqatiyo waxaa yahay xoolihii inuu markaa si hagaajinayo oo si fiican u maamulayo oo maaragtay foofintii iyo soo celintii iyo dhaqidii wixii inuu hagaajinayaa la eegaya haddii uu beerqootiyo wax yahay waxaa la eegayaa beertii iyo dadkii markaa shaqaalihii qaabku u maamulayo kuwii maarata beerta maarata ka shaqeynayay shaqaalihii wixii qaabku u maamulayo ayaa la eegaya hadday inan tahay baa la yidhi dawaryaa hore habluhu wax badan kama shaqayn jirin dee gurigunba inta badan iska joogeen waxay ka shaqeynayeenna waxay ahayd inay xarka soohaan iyo waxyaalo lamida markaa soohiddii iyo wixii iyo guriga alaabtiisa ilaalintii iyo bisadii iyo waxaas ayaa iyagana ay noqonaysaa in markaa waxa weeye imtixaankii lagaga qaado wuxuu yihi fain kaana safiihan fi diinihi aw maalihi studiima alxajru calayhi markii aynu itixaankii ka qaadnay haddii ninkii uu noqdo safiihan fi diinihi aw maalihi mid safiiho oo aan markaa wuxuu noqday aan toosnayn xaggii diin ahaan aw maalihi ama xaggii maal ahaanba wuxuu noqday qof aan toosnayn maxaa la samaynaya ustudiima alxajru calayhi xayiraadii hore u saarnayd ayuunbaa lasii daynayaa oo sideedii sii ahaanaysa oo la joogtaynaya marka macnaheedu waa maxay qofkii hore mas-uulka uga ahaa xoolihiisa baa sidii mas-uul uga ahaanaya aayadda hadii laga fahmo mar hadduu sidaa yahay walaa yajuusu baycu baycuhu wa nikaaxuhu dee bayciisuna asixi maayo nikaaxiisiyo inuu wax guursadaana asixi mayso ila qof tasaruf markaa loo ogol yahay maayo fain udina lahu haddii loo ogolaado fi nikaaxi guurki guurka haddii loo fasaxo saxa way ansaxaysa ila waa qof qaangaala marka haddii guurso la yidhaahdo deetana markaa qabuulkii wuu ka ansaxayaa laakiin de meherkii iyo waxyaalaha waxaa xadidaya weligiisa waayahay wain udina lahu fi lbayci haddiise loo fasaxo iibka faqad qiila waxaa la yidhi yasixu wuu ansixiyo wuxuu la mid yahay nikaaxi wa qiila waxaa la yidhi laa yasixu ansixi maayo oo tan dambeana rajaxan maxaa yeelay de nikaaxii lamid maahe kani waa tasaruf maali o maxdiya ila nikaaxu tasaruf maaliya sidiisa uma ahayna maal un baa kudhex jiray laakin kani sidiisiibuu tasaruf maaliya u yahay marka ilmo yaroo loo fasaxay in wax iibiyo kalunbuu noqonayaayo ansixi maayo wain alaqa hadduu wax furo haddaba ninkan qaangaarka ahe laakin safiiha ah aw khaalaca ama uu gabadhiba khulci la sameeyo oo uu warqadda ka iibiyo saxa wuu ansaxaya oo furigi dee wuu ka dhacaya mar hadduu nin weyn oo yahay wax wuu furi karaa khulcigiina de kaba sii fiicanoo furiinkiio bilaa aanu waxba ku helayn baa ansaxay khulcigii u lacag ku helayo iyaduna way u ansaxaysaa wey ilaa anahu hase ahaatee markuu khulciga sameeyo laa yusallamu ilayhi ilmaal xoolaa isaga loo dhiibi maayo oo gabadhu isaga hadday u dhiibto ma ansaxayo maarata dhiibitaankaasi ma ansaxayo waxaa laleeyahay waa dayacday xoolihii mar labaad soo bixi wain kaana muslixan lidiinihi wa maalihi ninkani markuu haddaba qaangaaday hadduu yahay mid markaa diin ahaan fiican wa maalihi maal ahaanna fiican in faka alxajru canhu xayiraadu way ka kor noqonaysaa saynu hore usoo marnay wa qiila waxaa la yidhi qiil kanba halkan imika loo soo celiye laa yanfaku ilaa bilxaakimi may xaakim baa loo baahan yahayo waa in intuu xaakimku eego uu yidhaahdo ninkani waa nin rashiide ah, hala sii daayo laakin sida muctamadka saxda ah, weli weligiisunbaa eegaya weligiisi hadduu arko inuu yahay nin rashiida ah, isaga ayaa sii daynay wuxuu yihi wain fuka alxajru canhu haddii haddaba qofkii uu noqdo qof shuruudii oofiyey oo dhamaystiray deetana xayaraadii laga qaaday uma markaa kadib hee wax ku yimaadeen maxaa ku imanaya xaggii rushdiga ayay dhibaata ka timi oo muslix lidiinihiidiiba wax ka soo noqdeen ama muslix limaalihiidii bay wax ka soo noqdeen markii hore labadaba wuu hagaagsanaa laakiin dib bay wax ka soo noqdeen uma badara xoola daadaadin baa lagu arkay oo muslix limaalihii buu noqon waayey ninkiyo waxaa la arkay wax kun la siiyo kun iyo shan boqol iskaga qaadanaya oo aan baayactamaynba wixii maaragtay boqolka ahaa konton isagoo ku iibinayo marka waa xoolihii markaa daadaadinayaa la arkay arkayo dayacayo tabdiir baa la yidhahda waxaas marka marka tabdiirku ma aha inuu waxyaalo qaaliya iibsado hadduu shaar qaaliya iyo kaba qaaliya iyo hudheelada aadka u qaaliga ah u degayo o iska raaxaysanayo waxaa la yidhi kaa lama odhanayo waa xooladaadaada ah. waayo waxaa la eegaya waxaanu iibsaday iyo wuxuu ka iibsaday ma lama eegaya isagu kii halkaa degiya degi lahaa ma yahay xaggaa lagama eegayo waxaa la eegaya waxaanu xoolihiisa dhaafsaday wax u munaasibaho xoolaha xoolaha kusoo baxaya ma yihin isaga lama eegayo uma badara buu yihi sidoo kale hadduu sadaqaysanayo xoolihiisa xoolihii wada sadaqaysanaya hadi arka masaajidada ku darsanayo ama madrasaha ku dhisayo lama odhanayo waa ninkan xoolaha ka qabta sa somaalidu iska ohanaya waa ninkan mubadirkaa maarata musrifkaa xoolaha laga qabta bay odhanaya laakin taasi waxaa la yihi laa sarafa fi lkhayri kamaa laa khayra fi sarafi laa khayra fi laa sarafa fi lkhayr wixii khayr ah israaf musrifnimo male kamaa laa khayra fi sarafi musrifnimadaba saa khayr ugu jirin ayaan khayrkana saraf ku jirin baa la yihi haddaba hadii xoola daadaadin lagu arko xajara calayhi alxaakimu xaakimkii xayiraad buu saari oo dib baa markaa loo xayiri deetna xajru safah ayaa markaa ku dhacaya deetna ayaa weli unoqonaya wuxuu yihi walaa yanduru fii maalihi ninkan hadaba cidda naadirka ka noqonaysa xoolihiisii mas-uulka ka noqonaysaa noqon mayso ayrahu hayruhu xaakimka cid aan ahayn mas-uulka marka ninkan weyn ee qaangaadhka ah ee hagaagsanaa dib uu xoola daadaadiye ka noqday maxkamaddii ay dib u xukuntay xaakimka markaa markan xukumaya in xayiraad la saaro mas-uulna waxaa ka noqonaya un xaakimka aabihii kama noqonayo iyo awowgii toona ee xaakimka ayaa ka noqonaya ama cidduu usoo magacaabo xaakimku wlmustaxabu sidoo haddaba qumani buu yihi fiicani an an yushhida cala alxajiri waa inuu markaa xaakim qaadigu uu markaa xayiraadii uu markaa ogeysiiya dadkii u markhaatiya u sameeyo litujtanaba mucaamalatuhu wey si markaa la dhaqankiisa la isaga ilaaliyo hor aynu usoo marray markiis aynu mufliska marayn wain fuka alxajru canhu haddii qofkii qof quman uu ahaa oo deetana xayiraadii laga qaaday uma safaha fi dii safiha fi diini kadibna xaggii diinta ay wax kasoo noqdeenoo uu noqday nin markaa iska tumanayo oo khamriga cabayo oo qariban uu noqday oo dib markaa faasiq ka noqday faqad qiila waxaa la yidhi marka duuna almaali xaggii laakiin xoolaha wuu ilaashanayaayo xaggii xoolihii nin xoolaha daadaadinaya ma aha faqad qiila waxaa la yidhi yucaadu lxajru calayhi xayiraadii mar labaad lagu soo celin wa qiila waxaa kaloo la yidhi laa yucaadu soo celin maayo kaa waa soo celinayaali wuxuu ka eegay de mubadirkiiba kii xoolaha daadaadinayaba inay kusoo celinay kii markaa faasiqa noqdayna halagu soo celiye buu leey muctamadku wuxuu leya halkan la soo celin maayo maxaa yeelay ka faasiqa ahe macsiyada samaynaya waxaynu xayiraada u saarayna marka hore aynu xayiraada uga qaadi lahayn waxaynu ka baqanayn inuu xoolahana baabi'iyo laakiin ninkan hore waxay noogu soo caddaatay xoolihiisa inuu ilaalinayo saas daraadeed baynu ugu dhiibnay marka dambe faasiknimadu ay dib kaga soo baxday dee weli laxajecladii kamay teginoo inuu qofku faasiq yahay inay laxajecladii ka guurtay ma keensanayso isagoo qabriga cabaya laga yaaba inu aad u laxajeclo badan xoolihiisa ilaashanayo markaa haddaba selafkuna waa la yidhi fusaaqdii iyo maarata ahlulcisyaankii xayiraad may saarin saa daraaddeed dib loo las loo saari maayo nin faasiq noqday wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedi wallahu aclam